jumla mustanafa istinaafan bayaaniyan iyo jumla mustanafa istinaafan naxwiyan shala waxaan soo sheegnay jumlada mustanafada inay laba u qaysan tahay istinaaf naxwi ah iyo istinaaf bayaaniya ah istinaafka bayaanigana waxaa la idhaha ma kaana jawaaban lisu'aalin muqadarin su-aal muqadarah wixii jawaab u ah a la idhaha istinaaf bayaaniya istinaafka naxwiga qad yakunu jawaaban lisu'aalin muqadarin waqad laa yakunu labadaba waa dhici karta marka hadda wuxuu ku misaalinaa laba jumlo mid waa فicliya midna waa ismiya labaduba waa mustanafa oo jumladu waa mustanafa hadii luu yihi ficliyana waa noqon kartaa ismiyana waa noqon kartaa wuxuu kaloo kuu misaalinaa ayadoo labada jumlo ay midna tahay istinaaf naxwi ah midna tahay istinaaf bayaaniya hal maruu kuu wada misaalina waana maa laqiitu mud yowmaani maa laqiituhu laqiitudaas waa ficilya faaciliy mafcuul waa jumla ficiliya mustanafa istinaafa naxwiya taas waa cadda mud yowmaani muddan icraabo badana ku banaan waxaa banaan mud in mubtada laga dhigo mud mubtada in laga dhigo yowmaanina khabar laga dhigo sidaas haddaan idhaahno waxa weeyaan waa jumla ismiya mustanafa istinaafan bayaaniya su-aal muqadaray jawaab noqon karta waxaa kaloo banaan mud in khabar muqadama laga dhigo la ydhaha darafnimay ku nasbisanta mud ila asalkeedu waa daraf inay tustee oy zaman tusto marka waa daraf waxaa ku tacalluqa khabarkii yowmaanada ka damidan oo mubtade isla waa isla sidii oo waa jumla ismiya mustanafa istinaafan bayaaniya icraabo kalaa jira icraabo kalaa jiro yowmaani mubtade laga dhigo la haha khabarki waa xadfan yahay ama yowmaani faacil laga dhigo kuwaasu ma la soconayaan masalada aan rabno oon ka hadlayno laakiin wuxuu deliishanayaa qolada icraabtay mud mubtade yowmaani khabar ama mud khabar muqadamaho daraf ah yowmaanina waa mubtada mu'aqara oo marka mud waa khabar lagu leeyahay waa daraf darafkaa ku tacalluqa khabarka marka haddii sidaas la yidhaahdo waa laba jumlo maa laqiituuna waa jumle mudiyo maanana waa jumlo mid waa ismiyo midna waa ficliyo midda horayda waa mustanafa istinaafan naxwiyan tan dambena waa mustanafa istinaafan bayaaniya wuxuu ku yidhi fahaadaa misaalkanu kalaamun waa hadal kalaamkoo tadamana koobsaday jumlatayni laba jumlo labada jumlo mustanafatayni laba hadalka lagu bilowday ahaadeen eh? matnigan marka hore akrin jirnay soo maaha adna sharxaad la socotaan umalayna sharxaad aadday waxay ahayd waxaan samaynaa matnigan talaq bayno aan haddana sharx akrinaa saasaan ku wadna waayahan fahaadaakan misaalkan ama tarkiibkan waana tarkiibka laakiin waa la faa'idaysana oo meeshuu u celiyay inaan ku wadnaaba fiicane fahaadaa tarkiibkan waa misaalkan kalaamun waa kalaam kalaamkoo tadamana koobsaday jumlatayni laba jumlo labada jumlo mustanafatayni hadalka lagu bilowday ficliyatun ixdaahumaa midood ficliyatun waa mid ficil loo nisbeeyey maa laqiituhu weeye ficliyadoo muqadamatun la hormariyey wasmiyatun wathaaniyatu midaa labaadna ismiyatun waa mid ism loo nisbeeyey ismiyadaasoo mu'aqaratun la gadaal mariyey waa muddu yowmaani wuxuu ku yidhi wahiya midda ismiyada ilaa damiir meesha ugu dhowaadaa loo celiyahay ilaa aqrabi madkuura loo celiyaa wa hiya ismiyadu fi taqdiiri xagga taqdiirta jawaabu su'aalin muqadarin su'aal muqadara jawaabkiis weeye hadday su'aal muqadara jawaab u tahay macnaheedu waa maxay waa musta'nafa istinaafan bayaaniya saas weeye wa kaanaka waad waaba adigoo lamaa qulta markaa tidhi maa laqiitu ninkii lama kulmin qiila laka lagugu yidhi maa amadu daalika arrinkaas yoolkiisa iyo waktigiisa waa imisa inta aadan la kulmin waktiga aadnaan is arag waa imisa faqulta markaasaa tidhi amadu yoolkiisa ama waktigiisu yawmaani waa laba maalin marka mud yawmaani waa jumla musanafa istinaafan bayaaniyan wa miluhumaa waxaa la miduhu ku yidhi wa miluhumaa labadaas jumlo ah maa laqiitu mud yowmaani waxaa la mid ah oo kala mid ah inay laba jumlo yihiin musta'nafatayna yihiin weliba midna tahay musta'nafa istinaafan naxwiyan midna tahay istinaafan bayaaniyan intaas waxaa kala mid ah misaalkan soo socda waa milumaa labadii jumlo waxaa la mid ah qaama alqowmu qoomkii ay istaageen khalaa zaydan zayd ka maran waxaashaa zaydan zayd ka nastahan wacaddaa bakran bakar ka soo haray waa waxa weyan afcaal اlistinaa afcaashii la dhihi jiray oo ilaa ajruumi aan arki jirnay kuwaasaa lamid ah oo fiiri qaama alqawmu waa jumla ficliya waana mustanafa istinaafan naxwiyan ilaa waxba kama horeeyaan su-aal muqadarana jawaab uma noqon karto khalaa zaydanna waa jumla iyadu ficliya intaasay uga duwantah miaalkii hore kuwii hore midna waxay ahayd ficliya midna ismiya kuwaan labadaba waa laba ficil marka laakiin meeshay iskala mid yihiin waa laba jumlo siday kuwii hore laba jumlo u ahaayeen labadii jumlo siday u ahaayeen mustanafo midna tahay naxwi midna tahay bayaani kuwanana waa sidii ah, oo qaamal qowmunana waa istinaaf naxwiya khalaa zaydana waa istinaaf bayaaniya halkaas waa iskala mid waxaashaa camran iyo wacada camrana waa la wada mid haddee ogow icraabtaas icraabtaan kusoo laqbay jirnay maaha icraabtaan inagu laqbay jirnay maxay ahayd waxaan dhihi jirnay qaama alqowmu qoomkiyaa istaageen khalaa xaal uu ka maran yahay bacdiga istaagay zaydan waa jirin ah, ayaduna banaane ogow duurka kama keenin isagaa kuu sheegi doona isagaa kuu sheeg iyaduna banaanta ilaa laakine meeshay ku kala duwan yihiin haddaa kuu sheega meeshay iskala mid yihiin waa laba jumlo oo mustanafatayn dhankaas waa iskalane oo midna taha istinaaf naxwi midna bayaani dhinacay ku kala duwan yihiinuu ku tusaa wuxuu ku yidhi ilaa laakine annahumaa labadan jumlo oo midna ay tahay mustanaa minuga midna mustanaha ficliyatan aya waa laba ficil meeshay kuwii hore ficliye iyo ismiye ka kala ahaayeen waaya bal intaas intaas sharaxeeda aan horta bal soo akrino sharax wa taquulu waxaad leedahay fi istinaasi ljumlatayni labadii jumlo la bilaabashadooda laba jumlo labadii jumlo asha ku jirta waa caadiya waa jumla ismiya iyo jumla ficliya aljumlatayni markuu kuleeyahay ayilismiyati wlficliya wey labadii jumlo oo ismiye iyo ficliye kala ahaayeen oo labaduba mustanafatayn ay yihiin misaalkeeda wa taquulu waxaad leedahay fi istinaafi اljumlatayni labadii jumla la bilaabashadooda oo ismiye iyo ficliye kala ahaayeen bilistilaaxayni labadii istilaax xaalay ku sugan yihiin labadii istilaax oo labada istilaax waa maxee waa naxwigii iyo bayaanigii labadii istilaax labadii istilaax xaalay ku sugan yihiin waxaad leedahay maa laqiitu ninkii lama kulmin mud yowmaani laba maalin fahaada tarkiibu tarkiibkan kalaamun waa kalaam kalaamkoo tadamana koobsaday jumlatayni laba jumlo labada jumlooo mustanafatayni hadalka lagu bilowday ixdaahumaa middood jumlatun waa jumlo jumladoo ficliyatun ficil loo nisbeeyey jumladoo muqadamatun la hormariyey wahiya jumladaas ficliyada maa laqiituu weeye wahiya jumladaas ficliyada mustanafatun waa mid hadalka lagu bilowday istinaafan ku bilaabasho istinaafkaasoo naxwiya naxwe loo nisbeeyey wthaniyatu jumlada labaydaanna wathaaniyatu midda labaydaana jumlatu waa jumlo jumladoo ismiyatun ism loo nisbeeyey jumladoo mucaqaratun la gadaal mariyey wahiya jumlada ismiyadaana mudyowmani weeye wahiya mudyowmani mustanafatun waa mid hadalka lagu bilowday istinaafan istinaaf istinaafkoo bayaaniyan oo cilmulbayaanka loo nisbeeyey liannahaa jumladan mudyowmani si taqdiiri xagga taqdiirta jawaabu su'aalin waa su-aal jawaabkiis su'aalkoo muqadarin la qadaraa su su'aalkaasoo naashi'in ka dhashay can iljumlati اlmutaqadima jumladii soo hor martay oo maa laqiitu eed wa kaanaka waaba adigoo lamaa qulta markaa tidhi maa laqiitu ninkii lama kulmin qiila laka lagugu yidhi calaa ra'yi man qof ra'yigiisa dan qabanno yajcalu ka dhigaa mud mubtada'an maa amadu daalika arrinkaas yoolkiisa ama waqtigiis muxuu yahay oo faqulta markaas aad tidhi mujiiban xaalad u jawaabaydo lahu manki qofkii saa'ilkii waxaad adoo u jawaabaya aad tidhi oo faqulta aad tidhi mujiiban xaalad u jawaabaydo lahu lisaa'ili amaduhu waqtigaas yoolkiisu yowmaani waa laba maalin macnaha qadarkiisu waa laba maalin وعalىa ra'yi man qof ra'yigiisa dhan qabano yajcalhaa mud ka dhigaa khabaran muqadama khabarkoo muqadama la hormariyey fataqdiiru su'aali su-aasha taqdiirteedu wuxuu yahay maa baynaka wa bayna liqa'i fiiriya khabarku mogta wuxuu noqonaa yowmaani kainaani mud waktiga dhexdiisa ay ahaadeen marka bayna saasaa loo keenaa ah, darafyadu darafnibay tusaa daraf shay shay ku dhex suganoo tusaa bayne saasaa loo soo qadara ah, ilaa zaraf iyo jaarmajru iyo markay dhacaan khabarka shay shay ku dhex sugana laga fahma ah, khaasatan weliba darafka aad ugu cadi jaarmajruurka qaarusan ku caddayn marka wa calaa ra'yi man qof ra'yigiisaan qabanno yajcaluhaa mud ka dhiga khabaran khabarkoo muqadaman la hormariyey fa taqdiiru su-aali su-aasha taqdiirtiisu maa baynaka adiga iyo wa bayna liqaahi la kulankiisa maxaa dhex maxaa u dhexeeya saasuu noqonaa fa jawaabu wuxuu noqonaa bayni aniga iyo wa baynahu la kulankiisa yowmani ayaa ahaadeen wاlأwalu midka horeeya oo ka dhigayay mud mubtade qowl اmubarid abu cabaas almubarid qowlkiisa weeye iyo wbni saraaj abubakr ibnu saraaj qowlkiisa wاlfarisiyi abu cali اfarisi qowlkiisa waa fani midka labaad oo ka dhigayay mud khabar muqadama qowl اaqfash waa سعيid بن مسعدة qowlkiisa والزjاaج waa زjاaج qowlkiisa wa نuصiba ilaa siiba wehina waaba loo nisbeeyeyba taas markaa marka aan leenahay laba jumlo weeye maa laqiitu mud yowmani laba jumlo weeye mustanafatayn ah midna ay tahay sinaaf bayaaniya midna ay tahay sinaaf naxwiya waa markaa labadaas qowl lagu socdo oo mud saas loo icraabo iyo yowmaani icraabo kalaa ku banaan mud iyo yowmaani kuwii kaluu galay marka kuwaas annaga nala socon marka kitaabka nala socon wuxuu ku yidhi wa amaa cala alqowli qowl kale bianna yowmaani faacilun waa faacil faacilkoo lificli ficil u ficilkoo maxduufin la xadfay wataqdiiruna wuxuu yahay maa laqiitu ninkii lama kulmin mud wakti laga soo bilaabo madaa yowmaani laba maalin tage tan waxba nooma galo laba jumlana maba noqoyda markaas maxaa yeelay mud madaa yowmaani madaa yowmaani ficil iyo faacilkan mudaaf ilayhnima lagu jara marka laba jumlo maba taalo hal jumla meesha taalla ah, laba jumlo markaas meeshaba ma taallaba ee hal jumla soo baxayda ilaa jumladaas mudaaf noqone taas oo madaa yowmaani wa ana yowmaani ow amase waa qowl kale ow amase ana yowmaani qowlka dhaha yowmaanidu khabarun waa khabar khabarkoo limubtadayn u sugnaaday mubtado maxduufin la xadfay wataqdiiru soo qadariduna waxay tahay maa laqiitu ninkii lama kulmin min azamaani waqti aladii zamaanka huwa yowmaani laba maalin falaa yatamashaa kaasu la socma waa jawaabta amaada qowlkaasu la soco maakitaas maxaa yeelay lianna alkalaama hadalka calayhimaa labada kelimo laga hadlo labadan kelimo maa laqiitu mud yowmaani jumlatu waaxidatu waa hal jumlo markaas ah, waa hal jumlo markaas marka nala soco maaho waa hal jumlo hal jumlo wey hmm. hal jumlo maxaa la jumlada kale mudaaf ileyhi iska noqoto mudaaf ileyhi ayay iska noqoto mar misaalka hore oo la yidhi yowmaanadu waa faacil ficil maxduuf misaalka dambena waaba silat mawsuul min الzamani aladi huwa yowmani waa silaة mawsul marka wuxuu ku yihi lana kalaama hadal calayhimaa cala lkelimatayni labada kelima laga hadlaa jumlaة waaxidaة waa hal jumlo wa haadani اlqowlaani labadan qowl qowl kale yowmani waa faacilu lificli maxduufin iyo qowl kale yowmani waa khabar limubtadayn maxduufin labadaas qowl lidaa'ifatayni laba kooxood ayay u sugnaadeen labada kooxoodoo min alkufiyiina ka mid ah waa miluhumaa labadii miaaloon hadda soo ogaana labadii jumlaan rabaa labadii jumlo oo mud yawmaani oo jumlo ismiyaa iyo maa laqiitu jumlo ficliyaa ah labadaas jumlo waxaa la mid ah oo ayaguna laba jumlo ah dhinac walba kala mid maaha tashbiih haddii laba shay laysku shabaho waxaa shardiga dhinacun inay iskaga ekaadaan ee min kulli wejin inay iskala mid noqdaan shardi maaha marka laba shay laisku shabaho marka hadda labadan jumlo waxaa lagu shabahaa labadii jumloo hore dhinac unbay iska leeyihiin dhinac walba maha ah, dhinac walba maha weligaa markaa laba shay laisku shabaha aragto macneeda maahan min kuli wejin ina iskaga mid yihiin hadda ir waxayna culammadu zaydun kalasadi haddii la yidhaah zaydka zaydun ninka zayd la yidhaha kalasadi libaaxa lagu shabahay soo ma aha libaaxa sifaad badan u leeyahy xoog badan waa leey geesinimona waa leey afqurna waa leeyha wax ka afqurmo lama arka marka la yidhaha marka zayd waa libaax oo kale ma dhammaana looga shabaha maya oo afqurma maa loola jeedaa maya waxa la fahmaa waxay tahay geesinimada bis macnaha uu libaaxu ku caanbaxay oo loo soo qaata waa geesinimada marka weligaa waa inaad ogaataa almushabah wاlmushabahu bihi laa yushtaradu an yatasaawiyaani min kuli weji ah, dhinac walba inay ka sinaadaan lama shardiyo ee eh, un hal dhinac inay iskaga ekaadaana ah, un muhiim marka labadan misaal labadii misaal ayay la mid yihiin oo waxay kala mid yihiin kuwaasuna laba misaal laba jumlo ahaan kuwaanuna waa laba jumlo kuwaasu labada jumlo midna mustanafa waxaa istinaafa naxwiya labadaanna midna waa istinaaf naxwiya midna waa istinaaf bayaani labadii horena midna waa istinaaf naxwiya midna waa istinaaf bayaaniya meelahaasay iska shabahan ee dhinac walba ma kuwii hore waxay ahayn mid ficliya iyo mid ismiya lakiin labadan waa laba ficliya wuxuu ku yidhi wa miluhumaa ay milu jumlatey maa laqiitu mud yowmaani maa laqiitu mud yowmaani labadees labadooda jumlo waxa la mid ah oo halka haddi dhinac walba maahan fii kownihimaa ahaenshadoodana kala mid ah meeshay iskala mid yihiin keliyu kutusaa dhinac walba maahane fii kownihimaa ahaanshaday ahaayeenna kala mid ah kalaaman kalaam kalaamkoo mutadaminan koobsaday jumlatayni laba jumlo labada jumlooo mustanafatayni mustanafa ah oo hadalka lagu bilowday bilistilaaxayni labada istilaax ah, labadaas jumlo bilistilaaxayni xaal ay ku sugan labada istilaax oo kale ahaa istinaaf naxwiya iyo istinaaf bayaaniya waxaa la mid ah qaama alqawmu khalaa zaydan wa qaama alqawmu xaashaa bakra xashaa camran waqaama alqawmu cadaa bakran kuwaasoo lamida qaama alqawmu qowmkaa istaageen khalaa zaydan zayd ka maran waqaama alqowmu qowmkaa istaageen xashaa camran camar ka nastaano ka fog waqaama alqowmu qowmkaa istaageen cadaa bakran bakar ka gudubsan fa kullu mid kastoo min haadihi alamhilati misaaladan ka mid a amhilada ahalaaati saddexdaa kalaamun waa kalaam kalaamkoo mutadaminun koobsaday jumlatayni laba jumlo labada jumloo mustanafatayni musta'nafatayn hadalka lagu bilowday ixdaahumaa midood almushtamilatu waa midda kulansatay cala almustanaa minhu taamal qawmuda wey mustanaa minhooda midda kulansatay wa hiya qaamal qawmuda hore mustanafatun waa mid hadalka lagu bilowday istinaafa naxwiya bilaabasho oo naxwe loo nisbeeyey wataaniyatu jumlada labaydaana almushtamilatu waa midda kulansatay cala almustanaa waa midda mustanaha ah khlaa zaydan xashaa bakran xashaa camran cadaa bakran waa kuwaas waa jumlaha macnaha mustafnaha wadata taas wey midda labayda wahiya jumlada mustafnaha ah mustanafatu waa mid la bilowday istinaafan bilaabasho istinaafkoo bayaaniyan bayaan loo nisbeeyey maxaa yeelay liannahaa jumlada mustafnaha fi taqdiiri xagga taqdiirta jawaabun waa jawaab can su'aalin laga jawaabo su'aalkoo muqadarin la qadaray kaanaka fakaanaka waaba adigoo lamaa qulta markaa tihi qaama alqowmu qowmkiyaa istaageen qiila laka lagugu yidhi hal dakala zaydun fiihim qoomka istaagaad sheegayda zayd ma ku jira in lagu yidhiya ka dhiganta zayd ma ku jira oo faqulta markaas aad tidhi khalaa zaydan zayd waa ka maray qoomka istaagay khalaa bacdiga istaagay zaydan waa ka maraya zayd kuma jiro wakada albaaqi inta hartana saas wada weeye ilaa laakine haddana wuxuu kutusaa meeshay ku kala duwan yihiin ilaa laakine annahumaa ay jumlata almustanaa minhu jumlada mustanaa minhuga iyo wa jumlata almustanaa jumladaha jumlada mustanaha fi amilai misaaladii xaalay ku sugan yihiin amilada ahalaaati saddexdaa ficliyataani ayagu waa laba fici meesha kuwii hore ay ka kala ahaayeen mid ficliya iyo mid ismiyaa labadan ayagu waa laba fici wa haadaa arinkan inamaa wax kale ma ahan tamiilka marka laleeyaha labadaano labadiyay la mid yihiin tamiilkaas wa haada tamiilka iyo isla mid noqoshadu inamaa wax kale maahan yatamasha wuxuu ku soco karaa cala alqowli qowlka dhahaa biana jumlata almustathnaa jumlada mustanaha ah laa maxala lahaa wax maxala ixraabka kuma leh laa maxala lahaa min alixraab waa qowlkaas waa qowlkaas ama calى اqwl qowl kale bأnahaa fii mawdici naصbin calى اxaali maxalka waa ka nasbisan tahay falaa ma la soco karo lama soco karo maxaa markaas mustanafo maba ahanba waxay ka mid tahay jumlooyinka maxalka icraabka ku leh ay ka mid tahay oo maxalkeeduna waa nasbu marka qowlkaasaan ku misaalayna marka marka isku shabahayno qowlkaas aan ku misaalinayna markaan isku shabahayno markaan isku shabahayno waayo waa min muhuli muhulihaa waa jamcu misaalin misaalina muhul lagu jamciyey wa min muuli ha haadaan kaabu celine jumlada mustanafadaad u celine jumlo mustanafa misaaladeedu waxaa ka mida dhe wa min muhulihaa jumlada mustanafada misaaladeedu waxaa ka mida bidami muhallafa xarafka saddexda dhibcood loo yeelay godkiisa la akriyey jamcu mihaalin wey wahuwa jamcu mihaalin wey matniga aan akrino wa min muhulihaa mustanafada misaaladeeda waxaa ka mid ah qowluhu shaacir qownkiis oo uu yidhi xataa maau dijla weliga dijlo la yidhaha biyihiisii ashkalu waa kuwa midab yeeshay biyihii weliga dijla midabay yeesheenba meeshaa musiibada ka dhacday dadka la laayey dhiigoodii markuu ku daatay webigii wuxuu gaaray webigii inuu midab yeeshay waa webiga craaq webiga craaq wy meesha craaqna waa meel fitan ayado dhan ah, meel fitan wey dhiigu kama joogsado sida badan kama joogsado wax al ah, waxa shar ayaday ka bixi jireen weligood marka webigaas meeshaasu uu ka sheekeynaya jariir nin la yidhaha shaaciro wuxuu leeyahy dadkii la laayey dhiigoodu siduu u butaacayo u firdhanayey webigii dijla waa isbedelay midabkiisa mhm macalshaahidka laga rabaa waxay tahay xataadaas oo ibtidaa'iyada la yidhaah jumlada ka dambayda jumladaas mustanafo wey ibtidaa'iya la ydhaha lakin ibtidaiyadu hadda maga mustanafada magaceeday ka mid ahe wuxuu ku yidhi wacani zajaaj waxaa laga wariyey iyo wabni durustu weyhi ninka la ydhaha ibnu durustu weyhi ana aljumlata jumlada bacda xataa alibtidaa'iya xaalay ahaatay في mawdici jari wey bixataa a lagu jeray wa khaalafamaa labadooda waxaa khilaafeen aljumhuuru culummada badankooda maxaa yeelay lianna xuruufa aljari culummada jumhuurtu waxay yidhahdeen lianna xuruufa aljari xuruufta jerka laa tucallaqu canilcamal camalka lagama xidho tacliiq moogtahay waxaan soo ogaanay afcaal اlquluub haddii uu ka gadaal maro wax sadaaro leh mafcuulka lafdigiisii waa laga xihay kuma camal fali karaan laakiin maxalkay ku camal falaan afcaal quluub oo laba mafcuul qaadayday hadduu ka gadaal maro wax sadaaro leh sida ismu istifhaam mafcuul ka dambeeya ma nasbi karaan lafdigiisi waa laga xiray laakiin maxalkay ka nasbiyaan xurufuuljarku saas ma ahano lama yidhaahdo lafdigii uu jari lahaa waa laga xiray waa laga tacliiqi laakiin maxalkuu jumlada ka jaraa lama yidhahdo saasay yidhahdeen jumhuurta tan labaad waxay yidhaahdeen waxa ka dambeeya inuusan jirnayn waxa u daliil ah xaraf jaar inna hadduu galo anna a la yidhahda xaraf jaar sidiisaba hadduu ina galo anna a la yidhahda si master loo soo dhalaaliyo masterka loogu jiro dalika bianna allaha huwa alxaq saasaa la yidhahda mar haddii la yidhi xataa inahum oo la arkay xataa ina ka dambayda xataadaas xaraf jaar maxaa araf jaar haday ahaa waa la jeri laha waxa ka dambaya waa la fadxila oo ina ah, ah ka dambaydaa la fadxila iyo waliwujuubi kasri ina ina hoos dhigeeda inuu waajibay fii naxwi qawlika marida zaydu zaydaa jiraday xataa inti inahum intiyu jiraday inahum dadku laa yarjuuna waysan rajaynin waidaa dakala aljaaru hadduu galo calaa ina futixat waa la fadxiya hamsatuha naxwu dalika biana allaha huwa alxaq bal fiiriya meesha waay wa min muhulihaa mustanafada tusaalayaalkeeda waxaa ka mid a ah bidami lmuhallafa saddexda dhibcood mida lehoo la godaa la akriyey jamcu mihaalin weeye ay wa min amhilati اljumlati jumlada mihaaladeeda waxaa ka mid a ah jumlada almustanafati hadalka lagu bilowday aljumla waaqica jumlada dhacday bacda xataa xataa ka gadaal xataada alibtidaa'iyati oo ibtidaaga loo nisbeeyey qowluhu shaacirka qowlkiisaa ka mida qowluhudu matniga waxay khabar u aheed min wa min muhuliha oo abar waxaan rabaa mutadeedii muaqaray aheed laakiin haddeer sharaxa sharaxa mubtade kaluu sameeyey fiiri wa min amhilati اljumlaةi اlmusta'nafa aljumlaة اlwaaqica mubtadahaasuu sameeyey oo mubtada muaqar ah markaasaa mubtadihii keligiis meeshuu kusoo haray matniga waxyaalaha oo demjiga marka lagu sameeyo sharxa iyo matniga demjiga waxa la horta demji qof samayn karaa waa yari shuraaxda ragga demjiga sameeye matniga isdhexgeliya iyo sharxa waxa weeyaan culammadu waxay ku tilmaamaan malako weyn qof iskale inuu yahay dmjiyu markay sameye khaalid cabdillah demjiga marka marmar qasab weeye meel icraabka isdiido waa in la arko la isma leh waa laba kalaam oo laba qof kala leeda hadda bal fiiri meeshaan waxa weeyaan wa min muhulihaa qabar muqadamay aheed qowluna mutadamu aqalay aheed sharxii dhexdiisii uu mutado kale ka keenay oo ah ajumla lwaaqica marka ka bedelo qowluhu shaacir qowlkiisaa kamida ka ah, bedelo aljumla اlwaaqica Ah, misaaladii waxaa ka mida qowluhu shaacir qowlkiis wa huwa shaacirkaasuna waa jariir eh famaa zaalat alqatla uu yidhi famaa zaalat kama suulin alqatla dadkii la laayay tamuju inay tuuraydo dimaaha dhiigyaalkeeda dhiigyaalka inay tuuraydo kama suulin famaa zaalat alqatla dadkii la laayay kama suulin tamuju inay tuuraydo dimaaha dhiigyaalkeeda bidijla webiga dijlo la ay ku tuuraydo dijl bikasri daar wa fatxihaa labaduba banaan dejl dijl xataa intii ayay dhiigga tuurayaan dadka la laayay maau dijla webiga dijla biyihiisii ashkalow kuwa midableh ay noqdeen oy shakli yeesheen maalshaahidku waxa wey maau dijl ashkal ey abyadu mid cade biyihii noqdeen abyadkaasoo yukhaalidtu udheeha xumratun gaduud famaau dijla mubtadaun waa mudaafun ilayhi weeye wa ashkaluna khabaru waa khabarkiisii wa jumlatu mubtadai wa khabarihi mubtadaha iyo khabarkiisa jumladoodu mustanafatu weeye hada madhab jumhuur kaas waa madhabkii jumhuur iraabkaas wa nuqila waxaa laga soo raray can abi isxaaq azajaaj shiikaasi la yidhaha abi isxaaq azajaaj iyo wa can abi muxamed wa abi muxamed cabdillaahi bni jacfar ibni durustu wayhi labadaas sheekh waxaa laga soo raray an aljumlata jumlada jumlada alwaaqicata dhacday bacda xataa xataa ka gadaal xataada alibtidaa'iyata ibtidaaga loo nisbeeyey wahiya xataadaasu allati waa mideeda xataada u celi wahiya xataadaasu allati waa midda tubda-u la bilowdo bacdaha gadaalkeeda aljumlatu jumladeed ey tustanafu la bilowdo fii mawdici jarin a laga soo naqliy inay yidhahda labadaas shee fii mawdici jarin tanfiirin waxaa laga soo naqliyay labadaa shiik ana aljumlata annada khabarkeedu wey ana jumlada bacda xataa alibtidaayi xaalay ahaatay fii mawdici jarin weeye waa qabarkii annada macarka waa ka jaran tahay mawducu jar ay taallaa bixataa ana lagu jara yidhahd xataa a lagu jiray jumlada wa khaalafahumaa waxaa khilaafeen labadaa shiik aljumhuuru faqaaluu waxay idhahdeen laysat xataadu ma ahan haadihi oo tan ah xarfa jarin maba ahanba waa xarف jar maba ahana yidhahdi ah, xataadaano xarfu jar maaha ee waa xarfu اlibtidaa bidaliilayni laba daliilaysan ku ahayna yidhahdi ah, laba daliilaysan ku ahayn oo kutusaa axadumaa labada daliil mid ka mid a ah, annahaa xataada low kaanad hadday ahaa lahayd xarfa jarin laqiila waxaa la dhihi lahaa xataa maai biljariya lagu dhihila xataa maai a la dhihi lahaa wa riwaayatu riwaayadda garayga lagu wariyey gabaygan sida loo soo wariyeyna birafci waa god cala ibtidaai lagu rafciyo iyo walkhabari mubtadanimo iyo khabarnimo ah, xataa maau dijla ashkalu saasaa lagu wariyey marka waxaa imaan kara ishkaal marka hadalkaas aad tiraa marka hadalkan la yidhaahdo la yidhaahdo haddii ay xaraf jaar tahay xataa maai a la dhihi lahaa waxaa imaan kara su-aal oo ah xaraf jaar ah, ishkaal ay imaan karaan ah, oo ah low kaanad xarfa jarin la lazima maa dukira markaad leedihiin markaad saas leedihiin arrintaas musallab maaha ah, sababtoo waxaa suurtagal ah jumlada in maxalka laga jiro markii maaragtay ay jumhuurtu yidhaahdeen xataadu hadday xaraf jeer tahay maxaa loo dhihi waaye xataa mai su-aalaad ku soo aroori karta su-aashaas waxay tahay laazim ma ahan xataa ma in la yidhahdo sababtoo ah maxalkay ka jere jumlada ee lafdigan ka jeri me tiyo kasii jawaaba marka khaalid ah, ishkaalkaas oo imaan kara oo ka imaana hadalka jumhuurta hadalka jumhuurta uu ka jawaaba wuxuu yidhi haddaad tidhaahdaan lafdiga xataadan waa laga xihay oo kuma camal fali kartee maxalkay ku camal faleen sidaanan kala nahay waxaan leenahay uu yidhi walcuduulu in loo leexdo ilal camali in lagu camal falo fii maxaliljumlati jumlada maxalkeeda nawcun waa nooc min atacliiqi ka mid waa tacliiq hadaad tidhaahdaan xataadu lafdiga kuma camal fali karto ee maxalkay ku camal faleen waa nooc tacliiqa taas waxay noqonaysaa marka mucallaq wey xataadan sida afcaal qulub oo kale atacliiq lagu sameeyey saasaa ka dhalanayda wa huwa tacliiqun ayru munaasabin munaasab uma ahan xarfu jarka maxaa yeelay lianna xuruufa aljari laa tucallaqu lama xiro bifatxi laamya la akriyey can ilcamali camalfalka lagama xiro bidukhuulihaa gelid ay gashay cala ljumali jumlooyin wainamaa wax kale maahan wa inamaa wax kale maahan tadkulu xuruufuljar waxay gashaa cala almufradaati mufradyaal sariixa ow maa fii ta'wiiliha ama mfrad jumlo lagu awilayo oo masder laga dhalaalina sideedaba xarafkaa kuwaasay gashaa ee lama yidhaahda lafdiga ku camal fali maydee maxalkay jare lama yidhahda taasu waa daliilka koobaad oo kutusaa xataadaan inaysan xaraf jaar ahayn watani daliilka labaad ana xataa xataa xataado haadihi tan ah laysat xarfa jarin ma aha inaysan axaa daliila liwujuubi kasri hamsati ina ina hamsadeeda lahoos dhigidda lahoos dhigay waajibnimadeeda bacdaha khataada gadaalkeeda fii naxwi qawlika hadalkaaga wixii lamidaa lagu hoos dhigay oo aad ku qawsho marida zaydun zaydaa jirada xataa intiiu jirada inahum ayagu laa yarjuunahu aysan rajaynayn bikasri ina ayaad kula qawleen walow kaanad xataa hadday ahaleed xarfa jarin la futixat ilhamsatu hamsada waa la fadxi lahaa wafaan liأjli wafaain oofin daraaddeed bilqaacidati qaacidadii la oofina qaacidadu waxay tahay xataa hadday xataa maahan kaliya sidiisaba ina xaraf jar hadduu ka hor maro ana a laha ina ma banaano ah, dhammaan xurufuljarka ina hadday ka daba marto ana a la yidhahda markaasaa maser la dhalaaliyaa maserkaasaa lagu jaraa xarafka jaar qaacidadii si qaacidadii loo oofiyo hadday xataadu xaraf jaar tahay in ina lama dheheen ee ana la dhihi lahaa markaasaa masder laga dhalaali lahaa wafaan oofin bilqaacidati laoofina qaacidadii ahaad marba ina haddii xaraf jaar soo galo anna a waajiba wahiya qaacidadii waaba kan wahiya qaacidadii annaw shaniye idaa dakhala alxarfu ljaaru xaraf jaar hadduu galo calaa ina futixad hamsatu hamsadeeda waa la fadxina wadalika tusaalihina naxwu qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa kale weeye oo ilaah uu ku qowlay dalika in ilaah keligiis la caabudo haabitun waa sugan yahay bana laaha bisababi ana laaha alle huwa alxaqu ilaaha xaqa inuu yahay ah. falamaa lam tuftaxil hamsatu hamsada xataa inahum hamsadaas markaan la fadxin calimnaa waxaan ogaanay annahaa xataadu laysat jaarata inaysan ahayn maxaa yeelay meeshay galo xaraf jaar galo waa la fadxiyaa marka taasaa noo halkaasa joog wallah subxaana wa taala wsal اllah alى nabiyina